الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المستثنى المستثنى بإلا waxa weeye waxaynu ku soo jiray oo aynu soo qaadanay bxamd الlahi taعaalى duruus ka mida cilmu sarfi ma cilmu tasriif waxaa inoogu soo dambeeyey ism اlfaacil iyo ism اlmafcuul waa laba baabo runtii muhiima ism faacil iyo ism mafcuul waxaan filayaa inaad insha allahu tacaala si fiican aad u abiqi karaysaan tamaariintii halkaa aynu ka soo shaqaynay waxaa ka mid ahaa maalan tamriinkaasi lixaad oo kale ee uu leeyahay suqmi kuli ficlin min alafcaali laatiyati isma mafcuulin wastacmilhu fi jumlati mufiida marka ixtarama khaara kataba qaaca tasallaqa manaca istakhraja cadama caanada saacada ficiladaasi wuxuu yihi waxaad ka samaysaa ismu faacil ismu mafcuul ka sameybu ism faacil iyo ism mafcuul ba ka samaynaynaa ixtarama waxa weeye ismu faacilkaygu muxtarim lannu waa ficil ka badan saddex xaraf marka waa in la muaariceeyo ixtarama iyo axtarimu marka muaaric laga dhigo laba isbedel waa in lagu sameeyo xarafka u horeeya xarfulmuaaraca oo miim godan laga dhigo iyo qablalaakhirka oo la kasriyo oo muxtarim qablalaakhirka la kasriyey haddii la fadxiyana waa ism waa muxtaram ism faacilku waa muxtarim ism waa muxtaram khaara haddii ay ulaai tahay khaara ism faacilkeygu waa khaair ism waxa weeyaan makhtuur kataba kaatib iyo maktuub aa hataa ulaai ka dhigo aaca u akriyo waa qaaic iyo maqtuub laakiin haddaan qaطaca u akriyo qaطaca hayru ulaai buu noqonaya qaطaca mudaaric baan ka dhigaya yuqaicu ismu faacilkiisa muxuu noqonaya muqaic ism mafcuulkiisuna muqaac tasallaqa buurtii buu ka baxay gidaarkii iyo wax lamida dayrkii iyuu fuulay ama fantay waxa weeye tasallaqa muaaric baan ka dhigaya tasallaqu ismu faacilkiisu waa mutasalliq ka meesha ka baxaya gidaarka fuulaya ism mafcuulkiisuna waa mutasallaq oo ah gidaarkii ama buurtii manaca waa maanic iyo mamnuuc istakhraja mustakhrij oo ismu faacil iyo mustakhraj cadama wuu weyneeyey ka wax weyneynaya maxaa la odhanaya ismu faacilkiya mucadim ka la weyneynayana mucadam shaksun mucadam baad odhanaysa shaksun mucadam yani yucadimhu الnaas wey shaksun muxtaram yaxtarimuhu الnaas waa ism mafcuul shaksun muxtarim haddaad tidhaana isagaa muxtarimahu dadka ixtiraama yaxtarimu الnaas caamada iyo saacada waa isku wasni ismu faacilkoogu labadaba wuxuu noqonaya mucaanid <clears throat> iyo musaacid ism mafcuulkooguna wuxuu noqonaya mucaanid iyo iyo musaacad kuwa tamriinka ku xiguu lahaa sheeg ficilada ay ka yimaadeen ism mafcuulkani maxsuud maxsuud bisayn wuxuu ka yimid min xasada yaxsudu iyaduna waxaa jirta xasada bisaad oo goyntii beerta wixii uu xasaadkii qofku wuxuu goostay ah camalkiisii wuxuu samaynayay ama beertii uu beertay uu goosto xasada yaxsudu iyadna maxsuudun baa la dhaha makshuuf waa kashafa yakshif kaashif iyo makshuuf mubaax waa abaaxa yubiixu ismu faacilku waa mubiix ismu mafcuulkuna waa mubaax muxaram xarama yuxarimu muxaram iyo muxaram mustabax istaqbaxa yastaqbixu mustaqbix iyo mustaqbax yani waxaa la xumaysanayo ama loo arko wax fool xun weeye mustaqbaxu mumahad waxaa la gogol dhigay ama loo gogol dhigay mahada yumahidu mumahid iyo mumahad majhuul waa min jahila jaahil iyo muxuu noqonayaa iyo majhuul mustaxabun min istaxaba mustaxib oo ismu faacilayo mustaxabu mafhuum min fahima faahim waa mafhuum mustashil min istashla istashla yastashilu fahuwa mustashil wاlmru aw isacabu mustashal wixii uu qofku sahl ka soo qaadayu sahl ka dhiganayana waa mustashal waayahay halkan waxaynu ka galaynaa markaa eh, baab la dhahdo baab اlاstina duruustii eh, eh, cilmiga naxwaha ayaynu ku noqonay baababka halkan soo socda istinaha iyo mxuu ahaa xaalka baabulxaal baab الtamyiiz waxay ka mid yihiin abwaabtani almunaada oo inoo soo socda abwaabtii naxwaha weeyaan gaar ahaan mansuubaadka kuwii lagu mari jiray matnolajurmiya mansuubaadka la ohan jiray kutubta kale almustathnaa waa baab muhiima ama alistinaa ladhahdo baabka guud ahaan alistinaa haddii la dhaa baabka o dhan baa loo jeeda wax soo reebidda almustathnaa haddii la dhaana waxa la cabiray kelmaddii la soo leanna waa taas waa kelmadaas kelmadda laga sheekeeya xarakadeeda laga hadlaya almustathnaa marka alistinaana waa la dhaa almustanana waa la dhaa kelmadii maqsuudka ahayd la cabiro ti la soo reebay halkanaynu ka fahmaynaa tusaalayaasha almustana biilaa buu soo horreysiin doonaa wixii lagu soo reebayay ilaa lagu soo reebayay almustana ismigii lasoo reebay biilaa iyadoo ilaa la isticmaalayo lasoo reebay alamila xadara alsdiqaau saaxiibadii way yimaadeen ilaa caliyan cali mooyaane ma cali ma ahayn ilaa caliyan cali mooyaane xadara alastiqaau ilaa caliyan tusaalahaasi ayaa baabulistithnaa marka horeysa saddex arrimood ugu muhiimsan lagu sharaxaa tusaalahainaas waxa weeye tusaalaha waxaa ku jira qof la reebay oo saaxiibadaa soo xaadiray ee yimid aan isagu ku jirin saaxiibadu ka mid ah laakiin xuduurkaa kuma jiro oo ma iman saaxiibadii way yimaadeen marka laga reebay hebel marka qof laga reebay baa jira oo saaxiibadaa laga reebay xaadiray ama soo xaadiray oo aan ku jirin wa ilaa caliyan wa caliyan xadara alistiqaa ama xadara dullaabu ardaydii way yimaadeen ilaa fulaanan marka hebel laga reebo mbuh hebel mooyaane intii kale way yimaadeen waxaa jira mid lasoo reebay ka la reebay waa cali waxaa la dhaha mustatna kii la reebi wey kaa mar walba leeyahay haddii ardaydii la dhaha ma yimanna hebel mooyaane la dhaha kaa la soo reeba unbaa way yimaadeen haddii la dhahdo oo calaa jihati libaat loogu tiri way yimaadeen hebel mooyaane ama ma iman hebel kaa mar walba mooyaane ama maahee laleeyahay ama moogye laleeyahay kaasi ayaa maarkasa mustatna mustanaha markaad fahanto oo cali halkan tusaalaheeda waxaa jira meeluu ku jiray oo uu ka mid ahaa oo laga soo reeb cali wuxuu ka mid ahaa halkan tusaalaheena saaxiibadii ku jiray waxaa laleeyahy saaxiibadii way wada yimaadeen dhammaantood marka laga reebo cali cali ka mid buu ahaa laakiin xuduurkan ay soo xaadireen kuma jira hadda markaad xadara dullaabu ilaa sayidan sayid ardaydu ka mid ah laakiin dee xuduurka kuma jiro xadara almucallimuuna ilaa axmada axmed macalimiintu ka mid ah laakiin xuduurkuu ka maqayo ma soo xaadir marka aliyan waa mustanihii lasoo reebay halkee laga soo reebay uu ka mid ahaa oo uu ku jiray alstiqaa haddii aan lasoo reebeenoo ilaa caliyan aan la yidhaahdeenna waxaa loo fahmi lahaa inuu yimid marka la ydhaa xadar astiqaa saaxiibadii way yimaadeen inuu ku jiray kuwaa yimid baa loo fahmi ardayda markuu ka mid ahay xadara dullaabu la ydhaa ardaydii way yimaadeen inuu ku jirun baa loo fahmi lahaa haddaan laga soo reebin marka ismiga lasoo reebay waa mustana halka uu ku jiray ee laga soo reebayna maxaa la dhaha mustanaa minhu aribun baa lagu sheegay kii wax laga soo reebay isaga wax laga soo reebaye isaga laga mid ahaa laakiin wax laga saaray mustanaa minhu alsdiqaa waa mustanaa minhu cali baa ka mid ahaa oo hadda laga soo reebay oo saaxiibada yimidaa ku jira arinta saddexaad ee meesha ku jirtaana waxa wey adaat listihna adaada loo adeegsaday ama waxa loo isticmaalay in cali laga soo reebo saaibada saaxiibadaa yimid laga soo reebo maxaa loo adeegsaday ilaa waa loo isticmaal xadara alstiqaau ilaa caliyan marka ilaa waa adaat istihna waa adaad wax soo reebaysa jumladaa waxaad ka soo saartaa mustanihii ismiga la soo reebay mustanaa minhugii oo halkii uu ku jiray uu ka mid ahaa ee laga soo reebay iyo adaadda loo adeegsaday in lasoo reebo adaat listina mustanaa mustanaa minhu adaat listina waa alkhuطwa اluulى min khuطuwaati baab اlistina tallaabada koobaad aad qaadayso horta waa inaad kala cadayso mustanaha iyo mustanaa minhuga iyo iyo adaat listina haddii midii maqan yahay meesha ka maqan yahay waa inaad ogaatay inuu maqan yahay oo aanu jirin waay halkan markaa mustanaa minhugu waa kee tusaalheena xadara alاstiqاء ila caliyan mustanaa minhugu waa kee alاstiqاء adaat اlistinaa ila kuwo kalena waa la isticmaali karaa bogta inoo soo socda almustanaa ismiga lasoo reebay caliyan xalaaltu waxaan xalliyey xalaltu masaa'il اlxisaab xisaabka masaaishiisii baan taxliiliyey oo furfuray oon analys gareeyey ilaa masalatan marka masale laga reebo hallaltu waa taxliilkii hallaltu masaa'il alxisaab man taxliiliyey ilaa masalatan marka masale keliya laga reebo kuwa kale o dhan waa ka shaqeeyey ilaa masalatan ka soo reebay jumladaas waxaad ka soo saartaan mustahnii lasoo reebay mustahnaha lasoo reebay waa kii waa masalatan masaa'ishii kale o dhan waa leey waayo halka laga soo reebay masaladaasi ku jirtay mustanaa minhugii masaa'il alxisaab ayay ku jirtay hadihi اlmasأlaة min masaa'il اlxisaab ila anaha lam tuxallal waxa weeye waa mustanaa minhugu waa masaa'il اlxisaab haye adaat اlistinaa ila saddexdii ba ku jira qara'tu اlkitaaba baan akhriyay ilaa safxatayn marka laga reebo laba safxado mustanaa minhuga ka soo saara halka mustanaa minhu alkitaab mustanaha kitaabkaa laga soo reebo kitaabka waa la ariyey laakiin intaan la ariyey safxatayn oo mustani lasoo reebo adaat listinaaka la isticmaala ila inqada sayfu xagaagii u dhammaaday inqadaa uu dhammaaday asayfu ilaa yowmayn laba maalmood oo keliya si fiican buu tirinaya kare laba maalmood baa ka hadhay sayfkii u dhamaaday marka laba maalmood laga reebo laba maalmood baaray inqada sayfu ilaa yowmeyn haye almustana yowmeyn almustana almustathnaa minhu asayf adaat listithna ila waadix maanayn marka u horeysa baab listithna waa inaad kala faanta mahay almustathnaa oo ismiga lasoo reebay ilaadana waa ismiga ilaada ka dambe mar kasta ilaadu ku xiga marka ilaa la isticmaala ka ilaada ka dambeeya mustanaada fasharibuu minhu ilaa qaliila minhu ilaa qaliilan qaliilan baa mustana halka horuu ku jiray mustanahaasi uu ka mid ahaa haddaan la soo reebinna xukunkoogunu qaadan laha waxaa la idhaahdaa in laga soo reebay almustana minhu adaada loo isticmaalayna waa adaat listina alqawaacid wuxuu yihi yusama alsm اladii yaqacu bacda ila yusama waxaa lagu magacaabaa alsm اladii yaqacu bacda ila ismiga ilaa ka dambeeya mustanan ayaa la dha mustana baa kii lasoo reebay wayusama alsmu waxaa ismigii la dhaa aladii yajiiu qablaha ee ilaada ka horeeya ismiga ilaada ka horeeya wayashtamilu fi lmacnaa xagga macnahana wata calaa maa ismiga bacdaha ilaada ka dambeeya ismiga ilaada ka dambeeya mustanahana macno ahaan xaggaa horu ku jira oo ka mid ah ilaa masalatantu masaa'ilxisaabka ku jirta ilaa safxateynku kitaabka ka mid yihi safxateynku ismiga ilaada ka horeeya ee macno ahaanna waxaan la soo reebay ka mid ahaa yashtamilu shamlinaya filmacnaa xagga macnaha calaa maa bacdaha waxa ilaada ka dambeeya mustaniya ismigaana waxa la dhaa ilaadana ka horeeya waxaa la dhaa mustanaa minhu baaba ka wax laga soo reebay almustanaa biila ismiga ilaa markaa imika laba kuu sheegay almustanaa iyo almustanaa minhu adaatulistinaagii uma baahnid in adaatulistinaaba ilaa la dhaa leanno mar walba waatan ku dhex jirtay ilaaba wax lagu soo reebaya lagu hayo almustanaa biila daas haya inay adaadii istinaha loo isticmaalaya tahay halkaasay ka cadda waa ta saddexaad almustanaa bila almustanaa ismiga mustanha ee lasoo reebay biilaa iyadoo ilaa loo adeegsaday ee ilaada ka dambeeya ismun waa ismi yudkaru la sheego mukhaalifan xaal uu yahay kii khilaafsan fi lxukmi xukunka kii ku khilaafsan limaa qablaha waxaa ka horeeya xukunka uu ku khilaafsanya haddaad tiraahdo xadara alistiqaau ilaa caliyan tira ismiga lasoo reeba mustahnaya caligi xukunka xuduurka wuu ku khilaafsan yahay saaxiibada ka horey alistiqaa ku khilaafsan yahay iyagu way yimaadeen isaguna ma yimaad xadara alistiqaa iyagu way yimaadeen ilaa caliyan macnaheegu waa maxay isagu ma yiman weya maa xadara alistiqaa haddaan marka hore idhaa ka hor maa xadara alistiqaa iyagu ma yimaadeen ma yiman ilaa caliyan isagu u yimid mar kasta wuxuu ka duwanaanayaa waxa ilaa ka horeeya xukunko way yimaadeen hadday ahayd markii hore hadalku isagu ma iman ma iman hadday markii hore ahaydna isagu wuu yimid waa haddii kale maxaa looga soo reebaya xukunka horaa laga soo reebaya oo laleeya isagu kuma jiro isagu kuma jira laleeya way yimaadeen haddii lasoo yidhi isagu ma iman haddii ma iman la idhaana isagu wuu yimid almustathna biillah ismu yudkar waa ismi la sheego mukhaalif alxaal uu yahay kii khilaafsan fi lxukmi xagga xukunka limaa qablaha wax ka horeeya wuu ku khilaafsanya haddii qiyaam loo sugo isagu qiyaamka kuma jiro haddii qucuud loo sugo qucuudka kuma jiro haddii laga anfiyo isagu kuma jiro kuwa laga anfiyey noocaas weya xukmu mustahnaa biillah xukmu mustahnaa biillah marka aad saddexdii arrimood ee imika soo sharxnay aad kala fahanto haddana waxaa loo galayaa xukunkii icraabka ayaa loo galay wuxuu yidhi alamila amarat ashjaaru geedihii way midheeyeen ilaa shajarata geed marka laga reebo keliya aara amaamu shimbrihii xamaamku way duuleen ilaa waaxidatan marka mid laga reebo fara ljunuudu askartii way carartay way baatay ila alqaa'ida hogaamiye marka laga reebo kuwa kaleo dhan way jabeen marka hogaamiye laga reebo amarat ashjaaru ilaa shajaratan marka horeysa tusaalaha talaabada kooaad an qaadayna waxaad ka soo saaraysaa mustanihii iyo mustanaa minhugii iyo adaat listina mustanahu waa shajaara mustanaa minhugu waa alashjaar geedkan waxa laga soo reebay geedihii kale geeduu ka mid ahaa adaada loo adeegsadayna adaat listinana waa ilaa daara alxamaamu ilaa waaxidatan mustanahu waa waaxida mustanaa minhugu waa alxamaamu adaat listina waa ilaa fara اjunuud ila اqaa'ida mustanaa lasoo reebay waa alqaa'id hogaamiyihii halkaa uu ku jiray u ka mid ahaana ciidamada hogaamiyahoogii weeye askarta aljunuud buu ka mid ahaa mustanaa minhu adaada la isticmaalayna waa ilaa jumlada saddexdaa jumlo markaan dib ugu noqono ma nafyi baa ku jiray jumlada hore marka laleeya geedihii way midheeyeen ama laleeya xamaamkii wuu tuulay hadalkaasi ma muhbat baa mise waa manfi ma nafyi baa ku jira mise waa hadal sugan oo muhbata ya waa muhbat haddii la anfiyayo waxaa la odhan lahaa maa amarat اlashjaaru maa daara alxamaamu maa fara aljunuudu ama mudaaric intoo laga dhigo ayaa lam la soo gelin lahaa maala lam tuhmir اlashjaaru lam tatir اlxamaamu lam yafira اljunuudu nafyi baa la soo gelina maaha manfi waa muhbat jumladu muujabna waa la dhaa sidii ajrumigu isticmaali jiray muhbatna waa la dhaa muhbat yani manfi maaha muhbat weeye waa yahay mustanaa minhugii jumlooyinkaa ma ku jiraa oo ma la sheegay mustanaa minhugii mise lama sheegin jumlooyinka amarat ashjaar ila shajarati markaa soo qaado mustanaa minugii hal huwa madkuuru fi ljumla am la waxa weeye huwa madkuuru fi ljumla waxa weeyaan maxay ahaydeen waa waa la sheegay markaad tidhahdo fara aljunuudu ila alqaa'ida jumlada ma ku jiraa mustanaa minhugii ma la sheegay waa la sheegay haddii mustanaa minhugu jumlada madkuur yahay oo la sheego kalaamka waxa la dhaa waa tam jumlada waxa la odhanaya waa tam haddii uu maqan yahayna oo la tuurana marmar baa la tuuraay wuxuu noqonayaa naaqis naaqis waa taam iyo maxaa loo qaybinaya taamun iyo naaqis waa biictibaari lmustanaa minhu in kaana madkuuran fi ljumla falkalaamu taamun wain kaana maxduufa faalkalaamu naaqas aw ljumlatu naaqisa afmarat اlashjaaru ila shajaratan marka horeyse waxaa idi weydiinaya ma muhbat ba jumladu mise waa manfi waa muhbat marka labaad waxaa idi weydiinaya jumladu ma taam ba mise waa naaqis waa taam marka laba sifa imika jumladaasi leedahay waa taam mubada ama mubataba midkaa doonto ta mubada weya haddii ay jumladu tahay ta mubada almustahnaa biilaa yajibu nasbuhu haddii jumladu labadaa sifeesha mubat neesha taab neesha ismiga ilaa lagu soo reebee mustahnaa waa in la kordhigo waa in la nasbiyo amarat alashjaaru ilaa shajaratan waxaa nasbahayni kuma bannaan ilaa shajaratun kuma banaan khaa daara alxamaamu ilaa waaxidatan yajibu nasb lmustana fara aljunuudu ila alqaa'ida waa in la nabiyo maxaa lagu nasbiyaa ismiga ilaa ka dambeeya mustana wujuubu nasbihi wuxuu shuruudda u leeyahay laba shar kow waa inay jumladu tahay muhbat oo aanay manfi ahayn iyo mustafhama iyo ama nafyi waa inaanu ku jirin laba waa inay taamtao mustathnaa minhugiina la sheego haye jumladan kale u fiirso saddexdan kale lam tatafatax ilazhaaru ubxi ma furmin afka mala furin ila albanafsaja marka laga reebo nooca la dhaha banafsaja lam yanju lmustaximuuna kuwii maydhanayey dabaalanayey almustaximuun kuwii istixmaamka samaysanaya waa mayriga maydhanayay ma badbaadin ilaa axmed axmed mooyaan maa sallamtu ma salaamin cala alqaadimiin dadkii yimid maalan safaroo kale soo galay ka soo galay ila alwala qofkii horreeyey mooyaan cid kale ma salaam lam tatafatax ilashaaru ila albanafsaja waxaan qaadayna tallaabadii koowaad albanafsaj muxuu yahay mustathna mise mustathna minhu mustathna mustaana minhugiina alazaar ubaxuu ka mid yahay banafsajku jamiil adaat اlistina ila hadihi hiy alkhudwa اluula alkhudwa aaniya waxaynu u kala qaadanaa jumlada inay muhbat tahay iyo inay manfi tahay ka sheekeeya waa manfi lam tatafatax lam tatafatax lam baa ku jirta manfi weeye jumladu maaha sidii hore markii hore aynu soo marray muhbat maaha waxaan kaloon hubinaynaa taam iyo naaqis midkay tahay taama iyo naaqisa jumlada markaan ka hadlayna ama kalaamka haddaan ka hadalna taam iyo naaqis kalaamku midku yahay waa taam lianna almustahnaa minhu mawjuudu fi ljumla madkuuru fi ljumla mustahnaa minhu u yaalaad albanafsaj waxaa laga soo reebay alazhaar alazhaarkiina uu ku sheegaya jumlada marka waa taam laakiin muhbat ma ade maxay noqotay jumladii tam waynu haynaa sidii markii hore mubatkiibaa isbedelay waxay noqotay maxay manfi marka waa in xeer kale soo kordho labadaba markaan tam iyo mubat labadaba ay noqoto ismiga in la ka dambeeya in la nasbiya waajiba haddii la waaye ka horan taamnimadii waynu haynaa laakiin de mubatkii baa la waayay manfi wey hadda nafyi baa soo galay laba arimoodba ismiga ilaa ka dambeeya almustatna laba luqa laba waxa kugu banaanay craab raabka kooaad waxa wey inaad nasbiso sidii markii horeba nasbihi waajibka ah oo kale loo nasbinay inaad nasbisaa way bannaan tahay maanta waajib maaha way bannaan tahay oo waxaad odhanaysaa lam tatafatax ilashaaru ila albanafsaja lam yanju lmustaximuuna ila axmada ma sallamtu cala alqaadimiina ila alwala waad nasbinaysaa annasbu cala alistihna baa la istinanimaa lagu nasbina luqad kalaa kugu banaan ama icraab kala idhaao yaa kugu banaan icraabka kale waxa weeye mustanaha inaad bedel ka dhigto mustanaha bedel icraab oo halkii laga bedelaya mubdel minhugiisa laga bedelaya muxuu yahay mustanaa minhuga ka horeeya mustanaa minhugiisii uu ku jiray markii hore ka tirsan ka bedel macnaa dalika bedelku waxa weeye sidii nactiga oo kale aynu soo marray tawaabicdii waxa weeye xagga hore inuu raaco agga hore oo maala mustana minhugaa hore hadduu godan yahay kan dambena waad godaysaa lanno taabic iyo matbuuc ba isku mustana minhugii hore hadduu mansuub yahay mustanana waad nasbinaysaa lanno badelun minhu mustana minhuga hore hadduu majruur yahay mustanan dambena waad jeraysaa taabic bedelku waa ka nacti min atawaabic alarbaca o alhamsa ka mid yahay bedelku alnact alcaطf wtawkiidu wاlbadl halkaa hore inaynu ka bedelo craabkaasina uu bannaan lam tatafatax alshaaru faacilba way godan tahay waa mustanaa wey ka bedel kaa godan mustanaana ka bedel ila albanafsaju god albanafsaju oo mustaniyaan godayna lannahu badl min alshaar lam yanju mustaximuuna almustaximuuna way godan tahay oo ilaa axmadu isagana god badlon maa sallamtu calى اlqaadimiin ila اlwala imika halkan alwal waa mustani alqaadimiinna waa mustana minigi sowma labadaa kala badel alawalta waxaad ka badashay alqaadimiin alqaadimiin icraabkaygu muxuu ahaa majruur buu aha calaa ka horaysa maa sallamtu calى qaadimiin majruur bilya lanna jamcu dakr saalix ila اlwali ila alwali haddii kalaamkuu yahay taamman manfiyan taamman mustanaa minhugii u yaalla manfiyan laakiin nafyi baa ku jira mustanaha ilaa lagu soo reebay laba waj ku bannaa annasbu cala اlاstinaa wlbadl min almustanaa minhu wlbadlu inuu raaco u taabicu noqdo mahay mustanaa minhu oo icraabka mustanaa minhu waayo hadduu godan yahay la godo mustanaa minhugu hadduu godan yahay mustani la godo hadduu kordhigan yahay mustanaa minhugu hadduu kordhigan yahay ama nasbisan yahay mustani la nasbiyo sidaasoo kale lam tatafatax ilazhaaru ila albanafsaja maxaa ku bannaan albanafsajka mustanaha ila albanafsaja oo nasba iyo aw ilbanafsaju oo badla lam yanju lmustaximuuna ilaa axmada ood nasbisa iyo badel ilaa axmadu ma sallamtu cala alqaadimiina ila alwala ood nasbisa maxaa kaloo ku bannaan ila alwali oo aad ka badasha dee alqaadimiin oo majruura waayahay halkaa waa markuu kalaamku yahay taaman haye taama muhbatan miyuu ahaa mise muujaban taaman manfiyan taaman manfiyan baa rujada sax wey qaybtii hore wuxuu ahaa taaman muhbatan qaybtan labaadna waa taaman manfiyan qaybta saddexaadna wuxuu noqonayaa <clears throat> taamnimadii iyo muhbatnimadii labadaba waa la waaya <clears throat> taamnimadii <clears throat> iyo maxay iyo muhbatnimadii labadaba waa la waaya u fiirsa tusaalayaashiisa laa yusdii ma bixiyo annasiixata talada wanaagsan ila almukhlisuun dadka daacadda ah mooyaane laa yusdii ma siiyo oo ma bixiyo annasiixata waanada kuma siiyo ila almukhlisuun dadka wanaagsan ee daacadda ah mooyaane dad mukhlisiina mooyaane taba wanaagsan dadka kale ma bixiyaan buri laa yusdi nasiixata ila almuklisuun jumladan adaatu istina way ku jirtaa horta soo kuma jirto ilaa mustanaha ka dambeeya kelmadda ka dambaysana waa mustani oo ah almukhlisuun kuwaa laakiin mukhlisiintee daacadda ah. dadkii ay ku jireenay ka mid ahaye ama dadka dhe ama addoommaha ilaahay dhe ya ama macalimiinta dhe ama waalidada dhe ama bulsho lama sheegi almukhlisuun waa mustana ayna almustanaa minhu lam yunkar lanna mukhliصiinta dee lagama soo reebin nasiixada mukhliصiintu ma nasiixaday ku jiraan ma nasiixaday ka mid yihiin nasiixada afraaddeeda markaa cilmiga bara lagu ku dadaal waa nasiixa marka waalidadaada adeec lagu dhahdo waa nasiixa ilaahay ka cabsa marka waa nasiixa nasiixa afraaddeeda kuwaasa ku jira oo laga soo reebi karaa laakiin dadku ka mid maaha afraadda nasiixada almukhlisuun waa dad dadkaa wanaagsan ee daacadda weyn cidday ku jireen lama sheegi mustanaa minhugii laga soo reebay hayru mawjuud meesha kuma jiro marka hadalkaasi miyuu noqonaya tam waa naaqis buu noqonaya naaqis ma muhbat baa jumladu aan ku jirin mise nafyi baa ku jira laa yusdii ma bixiyaan nafyi baa ku jira marka labadii arrimood ee jumladii qaybtii u horeysay ku jiray oo ahaa kalaamku inuu tam yahay muhbatna uu yahay labadiiba waa la taam maahe waa naaqis lianna almustathnaa minhu maxduufun muhbatna maahe waa manfi lianna hunaaka xarfu nafyin laa yusdii marka halkaa waxaa ku jira keliya adaatu istithna iyo mustahnihi waxaa ka maqan maxay mustanaa minhu haddaan soo qadara iminka maxaan odhan laha laa yusdii annaasu baan odhan laha laa yusdii ma bixiyaan annaasu dadku annasiixata tala wanaagsan ila almukhlisiin dadka daacadda mooya ama ila almukhlisuun laa yusdi الnaasu nasiixata marka almukhlisuun waxaa ka soo reebi lahaa min annaas laa yusdi اlmucallimuuna الnasiixata mucalimiintu talo fiican ma bixiyaan ila almuklisuun oo ila almukhlisiin dadkaa mooyaane noocaasa mooyaane waxaa la tuuray annaas almucallimuun alistiqaa wixii ay ka mida dadkan mukhlisiintana ka tirsanaayeen oo mustasnamiinugii baa la tuuray maa saaxabtu lama saaxiibin ilaa alkhiyaara dad wanaagsan mooyaane ma raacin dad xun lama saaxiibin maa saaxabtu ilaa alkhiyaar waxaa ku jira halka adaatu istitna oo ilaa alkhiyaar oo mustaniya lasoo reebay mustanaa hayru mawjuud mafquud weeyaan fi lkalaam hayru madkuurin fi lkalaam mustathnaa minhuga alkhyaar halkii laga soo reebay dadkana khiyaarta lama sheegi maa saaxabtu annaas ila alkhyaar ma صaxabtu الاstiقاء إla اأkhyaar ma صaxabtu الmucalimiina إla اأkhyaar ma صaxabtu الطulaaba إla اأkhyaar ma صaxabtu التujaara إla الأkhyaar ma صaxabtu الأطibاء إla الأkhyaar meel khyaartan waa in dadka ka tirsanaa in laga sore dadka lama saaxiibin macalimiinta lama saaxiibin kuwa khyaarta mooyaane tujaarta lama saaxiibin kuwa khyaarta khyaartan dadkii halkii laga soo reebay waa lama sheegay sidaa darteed jumladani maxay noqonaysaa taam walaa naaqis naaqis wey muhbat walaa manfi manfina wey laa tasuudu shucuubu shucuubtu kuma kuma wanaagsanaato ama madax kuma noqoto ilaa bilahlaaq akhlaaqda wanaagsan mooya laa tasuudu shucuubu shucuubtu madax kuma noqoto ama kuma hagaagto ilaa bilahlaaq alakhlaaq bilakhlaaqdaas waa mustani ilaana waa adaatu istithna akhlaaqdaasi wixii laga soo reebay oo dabaa'ic iyo dadka iyo ashyaadii ah, lama sheegi lama sheegi marka jumladu waa alaamku maaha taame waa naaqis mubatna maaha waxa weyaan maxay manfi wey saddexdaba waa isku mid waxaa meesha la sheegay keliya mustanihii iyo adaat اlistihna waxaana ka maqan mustana minhu sidaa darteed kalaamku waa naaqis nafyina uu ku wada jiraa waa manfi haddii uu kalaamku noqdo idaa kaana alkalaamu naaqisan manfiyan naaqisan walaa yakuunu ila manfiya hadduu naaqiba noqdo waa inuu nafyiguna soo galay ida kaana alkalaamu naaqisan walaa yakuunu ila manfiyan oo naaqi muhbadi ma jiro naaqiba hadduu noqdo waa inuu manfina noqdo israacayaan labadaas haddii labadaas sifo la helo ismigii ilaa ka dambeeyey icraabkiisu muxuu noqonaya wuxuu noqonayaa bixasab alcawaamil icraab maanta lagu sheega xaaladan oo lagu idhahda almustathnaa biila waad nasbinaysa ama waad godaysa ama labadaa wej ku bannaan ma jiro waxaa lagu odhanayaa bixasabi alcawaami waxa ka horeeyaa loo eegay ficilka ilaa ka horeeyay meesha ku jira ayaa la weydiinaya maxaa kaa dhiman idan hadalka waxbaa laga tuuray hadalka waxbaa ka maqan almustathnaa minhu baa maqan mustathnaa minhuga la tuuray icraabka meel buu ka gelaya faacil buu ahaa mafcuul bihi buu ahaa naybu faacil buu ahaa majruur bixarfi ljar buu ahaa waxbuu ahaa isaga marka la tuuro jumlada uu ka maqanya kanaa bedelaya oo halkiisii galay ficilkaa la weydiinaya jumlada ku jiro waxaa la odhanaya maxaa maqan maxaa dhiman maala tusaalaha koowaad u fiirso laa yusdi الnaasu النaصيxata saasah annaasuda an tuure faacilbay dadku ma bixiyaan nasiixada oo nasiixa ku siin maayaan laa yusdi annaasu soo faacilkii maynaan tuuri ficilkii yusti maxaa faacil noqday iminka jumlada laa yusti ma bixiyo annasixata talada weli maad sheegin ciddii talada bixinaysa annasiixada waa mafcuulkii waa ti qofka la siinaya ciddii siinaysay taladan bixinaysa faacilkii weli maad sheegin ilaa almukhlisiun dabeedna waxaan weydiinaynaa ficilkaa yusti baan weydiinaynaa maxaa kaa dhiman maxaa kaa maqan wuxuu odhanayaa annasiixata mafcuulkii waan haystaa maxaa ka maqan faacilkii ismiga ilaa ka dambeeya mustanaa faacil baan ka dhigay ila almukhlisuun waa la godaya lannahu faacil marfuuc ficilka yusdi faacilkiisii wey maxaa la sameeyey markaa jumlada ayaa la weydiiyey ficilka ku jiroo la yidhi maxaa kaa maqan wuxuu u baahnaabaa laga dhigay mustani maa saaxabtu fiirso maa saaxabtu annaasa bah maa saaxabtu almucallimiin bah mafcuul bihi mansuub maa saaxabtu naasa anaasadaas mafcuul bihi mansuub ahayd maa saaxabtu lmucalimiina haddaad tirahdo mafcuul bihi mansuub wey maa saaxabtu tujaara mafcuul bihi mansuub ahayd waa la tuuray saaxabtu maxaa ka maqan ficilka saaxabtu ficil iyo faacil bu iskugu jira maxaa ka dhiman mafcuul bihi mafcuul bihi buu raadinay isagun baa la weydiinaya lole maxaa kaa maqan mafcuul bihi baa iga maqan buu odhanaya maxaa la odhanaya marka ila alkhyaara waa la nasbinaya lannahu mafcuulu bih mafcuulu bihi baan ka dhigana ficilkaasoo mafcuulu bihi kama maqnay mafcuulu bihi baan ka dhignaa waxaan ka dhigaynaa mustatanii mafcuulu bihi laa tasuudu shucuubu ila bialakhlaaq tasuudu shucuubu bikada weeyaan mogta saada saydun biinfaaqihi ilmaal bikaramihi saada ama yasuudu waxa uu zayd sayid ku noqday madax ku noqday bilkaram biinfaaqihi ilmaal deeqsinimadiisa ayuu madax ku noqday marka tasuudu shucuubu waa ficilkiiyo faacilkii tasuudu waa ficil muqaric marfuuca shucuubuna waa faacilkii maxaa ka maqan ficilka waxaa ka maqan xarfu jar keliya iyo majruurkiisa intaasoo qaata saada sayidun bikada waxaasuu sayid ku noqday intaasoo kale u baahya xarfu jarbaa iyo wuxuu jari laha ilaa bilakhlaaqi waxay ahayd markii hore ila alakhlaaq mustanuhu alakhlaaq buu ahaa waxa la yidhi ficilkii meesha ku jira jumlada ku jira la weydiin maxaa kaa maqan markaas ficilkii yidhi baba iyo majruurkaygii yaa iga dhiman halkan ka dhiga la alakhlaaqda badii ku jira la maxaa la yidhi ilaa bilakhlaaqi waa jaraa majruurkii raaci jiray ficilka raaci jira laa yustii nasixata ila اlmukhlisuun maa saaxabtu ila اlakhyar laa tasuudu shucuubu ila biاlakhlaaq maxaan icraabnay xaaladan u dambaysaa ee kalaamkuu yahay naaqis manfiya ismigii ilaa ka dambeeyey mustanaha maxaynu icraab icraab gaara laguma siin oo go-an waxa laguu sheegay ama lagu yidhi ficilka jumlada ilaa ka horeysa u fiirso ficilkaasi waxbaa la tuuray meesha laga maqan mustanaa minhugii baa la tuuray mustanaa mingaas ama faacil buu ahaa ama mafcuul buu ahaa ama xarfujar majruur bixarfiljar buu ahaa waxbuu ahaa uu ka maqan yahay kalaamka waxaa ka dhiman ayaa la icraabay iyowaxa buuxinaya meeshiisii almustanaa biillah haddii jumlada faacil ka maqan yahay almustanaa biillah isagaa faacilkii noqonay hadduu jumlada mafcuul ka dhiman yahay isagaa mafcuulkii noqonay hadduu jumlada majruur ka dhiman yahay isagaa majruurkii noqonay bixasabi maa qablahaa balan bixasabi alcawaamil allatii qabla ilaa cawaamisha ilaa ka horeysaa loo egay ama si kale haddii loo dhigo ilaada waxaad ka soo qaaddaa waxaan jirin ilaada ka tur waxaa laysku daraa nafyiga jumlada ku jira iyo ilaada marka tuur labadaas jumlada u horeysa laa yusdi nasixata ila almukhlisuun waxaad ka tuurtaa nafyiga laada iyo ilaada ka tuur inta kale ari yusdi waxa bixiya waa ficil muaaric annasixata talada waxa bixiya almukhlisuuna dadka daacadda intaa ciraaq jumladaas yusdii waxa bixiya oo ficil muaaric annasixata oo mafcuulu bihi mansuuba nasixada waxa bixiya sheeg faacilka almukhlisuuna baa bixiya mana almukhlisuuna faacilkii markay ilaa iyo nafyiga aad soo gelisana faacilkii un marka horeysa si aad icraab ka ogaato nafyiga iyo ilaa ka tuur inta kuu soo baxda isku icraab marka ilaa aad soo gelisana icraabkii markaanay ilaa ku jirin ay kelmaddaasi lahayd bay yeelanaysa tusaalaha labaad u fiirso maa saaxabtu ilaa alkhyaar ka dhex tuur maada iyo ilaada iska tuur maxay noqonaysa saaxabtu waxaan la saaxiibay alkhyaara icraab bal saaxabtu alkhyaara dadkii wanaagsanaa waa la saaxiib saaxabtu waa ficil iyo faacil alkhyaarana maxay noqonaysa kuwii lala saaxiib mafcuulun bihi masuub markaad maa iyo ilaa soo gelsana waa nafs اlcraab nafs اlcraab saaxabtu waa ficl iyo faacil alkhiyaarna waa mafcuul bihi masuub maada iyo ilaa baa kugu soo kordhay kuwaana icraabkooga insha allah waa sheegi doona sa loo icraab icraabka mar kale aynu ku noqona marka horeysa xukunkii qabanaysa iyo icraabka meesha ku banaan laa tasuudu shucuubu madaxdu shucuubtu madax ma noqoto ilaa bilakhlaaq ama kuma hagaagto ilaa bilakhlaaq akhlaaq mooyaane ka tuur laada iyo ilaadaba ka tuur tasuudu shucuubu shucuubtu waxay ku hagaagsa ama ku toostaa ama madax ku noqota ay bilakhlaaqi bisabab alakhlaaq akhlaaqda sababteeda tasuudu shucuubu bilakhlaaq markaa tidhahda tasuudu waa ficil mudaarica marfuuca ashucuubuna waa faacil marfuuc bilakhlaaqina waa jaara majruur ku tacaluqa tasuududa waxay sayid ku noqotaa mud biakhlaaq markaad maad iyo ilaada soo gelisana waa nafs lcraab marka kuwan waxa la dhaa waxa laga soo qaadaa kaanamaa aanay ilaa jirin ilaadu inaanay jirin baa laga soo qaaday icraabka biduuni ilaa jumladu yeelato ayay leedahay markay ilaa ku jirtaan leedahay saddexda qaybood ee halkaa inoogu qoran waa khuwada labaade waxaad sheegaysaa alkhuw aaniya oo baabkan baabstina leeyahy khuwadii ooaad somaha in mustana iyo mustana minadaat istina loo kala saaro khuwada labaad waxa weeye inaad sheegto kalaamku inuu taam yahay inuu naaqisyahay inuu taam yahay inuu naaqisyahay goormu taam noqonaya markuu mustana minhuga la sheego goormuu naaqis noqonaya marka mustana minhuga la tuuro horta waa inaad taa soo saarto inuu sheegan yahay oo uu taam yahay iyo inaanu sheegnay inuu naaqis yahay waxa ku jirta khudwadda labaad un ku jirta inaad kala sheegtay inuu muhbat yahay iyo inuu manfi yahay jumladu inay muhbata tahay iyo inay manfiya tahay waa inaad kala sheegto markaad tidhaahdo tatafataxu lazaaru tidhaahdo ama yanju lmustaximuuna tidhaahdo waa muhbat markaad tidhahdo lam tatafatax iyo lam yanjula waa manfi amarat ashjaaru markaa tia geedihii way midheeyeen oo mubat maa amarat ashjaaru markaa tidhahdana waa manfi maa saaxabtu ila akhyaara maa saaxabtu markaa tidha waa manfi saaxabtu akhyaara markaa tidhahna waa mubat mubat iyo manfi dee waa alkhadbu sahlun baa la oo arrin iska fududood kala saari karto tallaabada labaad ee baabulistitna waxa weeye inaad jumlada u qaybiso saddex qaybood taam muhbada labadii arrimood way jiraan taamnimadiina waa la hayaa waa la iyo talabaad oo taam manfiya waa jumlada labaad qaybta labaad ee halkaan inoogu jirto wey taam manfiya iyo ta saddexaadoo ugu dambayso ah naaqis manfiya qaybta u horeysaa saddexda u horeysaa waa maxay waa taam muhbada <clears throat> taabnimadiina way jirtaa ibaatkiina mubadnimadiina way jirtaa haye qaybta labaadee lamta tafatax ka bilaabataa waa taam manfia qaybta u dambaysaana waa taam naaqis naaqis baan ujeedaa naaqis taam maaha naaqis naaqis manfia labadiiba waa la waaya qaybta u horeysa taamnimadiina way jirtaa mubadnimadiina way jirtaa qaybta u dambaysana labaduba ma jiraan taamnimadii ma jirta waa naaqis musbadnimadiina ma jirta waa mfi qaybta dhexe midna way jirtaa labadii arimood midna ma jirto taamnimadii baa jirta maxaa jirin mubadnimadii waxay qayb afraad inay timaado oo ay jirto mubatnimadii jirto mubatnimadii jirto laakiin haddana naaqisa oo taamnimadii la waayay afar baa meesha ka soo bixila idan laba sifaan haysanaa taam iyo mubat soo ma haysan labaduba inay jiraan waa mid labaduba inaan waa ta u taas labaduba inaanay jirinna waa ta u dambaysa saddexdeeda iyo labo kale midba mid in marna taamnimada la helo ta kale la waayo marna mufbadnimada la helo ta kale la waayo afar ba ka soo bixida waxaa la hayaa iyadoo taamnimadii la helay waa qaybta labaad laakiin la waayay mufbadnimadii taan manfiya carabiga waxaan ku jirin iyada taamnimadii la waayey oo naaqisa haddana mubata ma jirto waxay noqon lahayd mataqaanaa ma saaxabtu ilaa alkhyaar adunba maada laga reebi laha maada ka reeb ma saaxabtu ila alkhyaar maada ka reeba saaxabtu ila alkhyaar taasi carabiga kuma jirto hada hayru mawjuud fi luqa alcarabiya saaxabtu ila alkhyaar haddaan ku idhahdo sheeg waxay tahay saaxabtu ila alkhyaar horta waxaad odhan lahayd maaha taame waa naaqis soo maha ida saaxabtu naasa lama odhan mustatnaminigu waa la turo waa naaqis awalan waana mubat baad odhanah maa saaxabtu lama socotay saaxabtu baad ka bilaabsan naaqis mubada hada hayru mawjuud fi luqa alcarabi maa saaxabtu ila akhyaanood maada ka reebtay iyadu ma jirto marka saddexdii kalea jira saddexda kale ku celinayaan saddexda kale waxa weeye taamnimadii iyo mufbatnimadii labaduba inay jirto waa qaybta koobaad qaybta labaadna qaybta u dambaysana taamnimadiina waa la waay waa naaqis mubadnimadiina waa la waaya waa manfi qaybta dhexena labadii mid baa la waayay midna waa la hayaa taamnimadii baa jirta mubadkii baa la waayo taam manfi ay noqoto saddexda xaaladood horta inaad jumlada u qaybsi weyn ay jumla ay ilaa ku jirto qur-aanka ka soo baaro saddexdaa midkood bay noqonaysa ima an yakuuna alkalaamu taaman mubatan wa ima an yakuuna taaman manfiyan ima an yakuuna naaqisa manfiya waa saddexdaas saddexda saddexdaa waxaan ku daray ciraabkoogii oo kitaabkuna kugu dari doona qaybta hore idaa kaana alkalaamu taaman muhbatan yajibu nasbu almustana biilla yajibu nasbu lmustana biilla waa in la nasbi qaybta labaad idaa kaana alkalaamu taaman manfiyan yajuusu nasbu wاlbadel min almustahnى minhu inaad nasbiso iyo inaad bedesho way banaayin qaybta saddexaad almustahnى calى xasab اlcawaam calى xasabi ma qabla ila qaybta saddexaad ida kaana alkalaamu naaqisa manfiya mustanaha lasoo reebay waxaa loo eegayaa jumlada ilaa ka horeysa ficilka halkaa ku jira waxa uu u baahan yahay ayaa laga dhigaya aan ku daro markaa khulaasada ida kaana mustanaa minhu hadduu mustanaa minhugu madkuuran uu yahay mid la sheegay wa kaana alkalaamu muhbatan hadalkuna uu muhbat yahay oo manfi aanu ku jirin markaa mustanina uu sheegan yahay mustanaa minhugii uu sheegan yahay macnaa waa taam wa kaana alkalaamu muhbatan waa muhbat wajaba waxaa waajiba nasbu lmustanaa biilla in la nasbiyo waa xaaladii koobaad ida kaana mustanaa minhu madkuuran hadduu yahay waa taam marka wakaana alkalaamu manfiyan laakiin mubatkii iska bedelo manfi noqo waa qaybtii saddexaad qaybtii labaad jaasa fi lmustanaa waxaa ku bannaan biilaa lagu soo reebay waxa bannaan an yunsaba cala اlistinaa in la nasbiyo wa an yatbaca iyo inuu raaco almustanaa minhu mustanaa minhuga ka horeeyey fii araabihi uu ku raaco cala anahu badalu minhu inuu bedel yahay ida kaana almustanaa minhu maxduufan waa qaybtii saddexaad mustanaa minhugii haddii la tuuro bataan markaa mise waa naaqis naaqis wey ucriba almustathnaa mustatnaha waxaa la icraabaya calaa xasabi maa yaqtadiihi wax alla keeno ayaa loo eegaya keensado mowdicuhu meesha uu yaalo mustanuhu meesha uu yaalaa wax alla wixii looga baahdo fi tarkiibi jumlada uu ka yaalo kamaa low kaanat ilaa hayra mawjuudatin waxaad ka soo qaadaysaa un ilaa inaanay jirin kamaa low kaanat ilaa siday ilaa tahay ayra mawjuuda waxaan meesha jirin ilaada iyo maxaynu isku dari jira inagu macnuhuna si u sax u noqdo ilaada iyo nafyiga isku dar labadabooda tuur jumlada icraab iyadoo nafyiga iyo ilaadu ka maqan tahay icraabka kuu soo baxaa icraabka laftiisunbay yeelanaysaa markay nafyiga iyo ilaa aad ku soo dartaan lanno ilaa waxaa laga soo qaadaya kaanaha hayru mawjuuda laguma xisaabtamay waxaa loo yaqaana alstina almufarad almufaraq yani yufaraqu maa bacda ilaa ama maa qabla ilaa lima bacda ilaa waxa ilaa ka horeeya ayaa lagu fasaxaya caamilka ilaa ka horeeya ayaa waxa loo sii daynaya oo lagu fasaxaya waxa ilaa ka dambeeya faacil baan doonaya markuu idhahdo kaa ismigaa ilaa ka dambeeya mustanacba faacil ka dhigaa la odhanaya mafcuul baan doonaya kaaba mafcuul ka dhigaa la odhanaya alistithnaa almufaraq baa la wuxuu yidhi idaa kaana mustathna minhu maxduufan haddii la tugo ucrib almustanaa mustanihii ilaa ka waxaa la eraabaya calaa xasabi maa yaqtadiihi kolba wuxuu keensado mowdicuhu meesha uu yaalo fi tarkiibi tarkiibka jumladu ka yaalo kamaa low kaanat ilaa adoo kasoo qaadaya ilaa inay tahay hayra mawjuuda waxaan jirin oo kale kasoo qaad wallahu aclam